alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala baabu الtanaasuci fi اlcamal tanaasuc fi اlcamal hada maxaluhu mabxaثuh qaala اlmualifu raximah اllah xaqiiqatuhu tanaasuc xaqiiqadiisu waxaa weeye an yataqadama caamilaani laba caamil inay hormaraan aw akhara ama wax ka badan oo wayataahara uu dib maro macmuulu hal macmuul iyo fa akar wax ka badan wayakuuna wa an yakuuna waa inuu ahaadaa kulu waaxidin mid kastoo min alcawaamili kuwa camal falaya ka mid ah almutaqadima ee hormartay yatlubu mid dalbaya daalika almutaakhira macmuulka dib dhacay waxuu qowlihi tacaalaa aatuunii ufriqa calayhi qira oo kale wey mihaalku wa qowlika darabanii وأkرمت زaيدا ونحو اللهma صل وسلم وbاaرك على محمد نuسe qaarna على سيدنا محمد ولاa khilaafa في جawاaزi إعmاaل أي cاamiلeyn halkan وxuu ka bilaabaya sheekhu laba caamil oo markaa تanaaزucaya oo hal macmuل ku tanaaزucaya tanaaزuca xagga luqada waxaa la yihahdaa التakhaasم والاkhtilaaف waa muranka iyo iskhilaafka ayaa xagga luqada la yiraahdaa xagga isilaaxana sheekha inoo tacriifiyey waxaa weyaan laba caamil iyo wax ka badan inay hormaraan hal macmuuli wax ka badanna inay dib maraan laba caamil iyo wax ka badan waa inay hormaraan hal macmuuli wax ka badanna waa inay markaas dib maraan caamisha hormaray mid kastaba waa inuu doonayaa macmuulkaas inuu ku camal falo waa inuu doonayaa marka shuruudda loo dhigayo tanaasuca ay ka mid tahay laba caamil iyo wax ka badan inay hormaraan labadaa caamil irtibaad waa inuu ka dhexeeya waa inay isku xidhan yihiin sida inay isku cadfan yihiin oo kale inay jawaab isku yihiin oo kale jawaabu shardin ama jawaabu su-aalin in midkood ka kale ku camal falayo oo kale marka labada caamiloo tanaasucaya laftoodu waa inuu ka dhexeeyaa irtibaad iyo isku xidhnaansho labada caamil mid kastoo ka mid ah macmuulkaas waa inuu doonayaa macmuulkaasi waa inuu doonayaa macnuhuna waa inuusan fasahaadaynin mid kastooo lagu diro oo lagu camal siiyo macmuulkan dambe labada caamil kii lagu camal siiyaba ama awaamisha kii lagu camal siiyaba macnuhu waa inuusan fasahaadaynin shuruudda waxaa ka mid ah waa in madkuureyn waa inay yihiin labada caamil waa inaysan maxduufeyn ahayn ama midkood waa inuusan maxduuf ahayn hadday maxduufan yihiin tanaasuc ma imaanayo haddii midkood madkuur ya midna maxduuf yahayna kaa madkuurka ayaa ku camal falaya marka waa inaysan maxduufeyn waa inaysan ahayn madkuureyn waa inay yihiin midkood ka kale waa inuusan tawkiidinaynin waa inuusan is adkeyneyn ka dambe kaa hore waa inuusan tawkiidinayn ataaka ataaka laaxiquun oo kale ataakada dambe ataakada horeun bay tawkiidinaysaa ayib marka la oran mayo ataaka iyo ataaka alla xquuna ku tanaasucaya la oran mayo ee ka dambe kaa horu tawkiidinaya marka midkood ka kale waynaysu tawkiidinaynin waa inay yihiin laba ficiloo mutasarif ah ama laba ismi oo markaasi laba ficiloo mutasarifa ah shabahay shuruudda marka labada caamil baa loo shardinayaa shuruuddaas labada caamil ayaa loo shardinayaa laba caamil iyo wax ka badan waa inay hormaraan labadaa caamil xiriir waa inuu ka dhexeeya inay isku cadfan yihiin ama isku camal falayaan ama jawaab isku yihiin ima jawaabu suaalin aw jawaabu shardin mid kasta waa inuu doonaya caamilkaas macmuulka dambe waa inuu doonaya oo haddii lagu diro oo lagu camal siiyo macnuhu waa inuusan fasahaadaynin labadaa caamil waa inay yihiin madkuureyn kuwa la sheegay waa inay yihiin waa in midkood ka dambe ka hore waa inuusan tawkiidineynin laba ficilo mutasarifa ama laba wasfi oo shabahay laba ficiloo mutasarifa waynay yihiin marka shuruuddaas waxaa loo dhigayaa labada caamil oo tanaasucaya macmuulka laftiisu lagu tanaasucayo macmuulka lagu tanaasucayo midkood labadan caamiloo tanaasucaya waa inuusan ahayn damiir mutasil ah oo ku lamaan laba caamil baa tanaasucaya damiir bay ku tanaasucayaan midkood ayaa markaa damiirkii lala xiriiriyey tanaasuc ma imaanayo maxaa yeele kaa damiirka wata ayaa ku camalfalaya ka uu mutasilka u yahay ayaa ku camal falaya marka waa inuusan noqon damiira mutasila bicaamilihi macmuulka lagu tanaasucayo idmaar waa inuu aqbalaya idmaar waa inu aqbalaya waxaa loo jeedaa yani labada caamil oo tanaasucaya ismigan daahirkaa ah marka mid lagu camal siiyo ka kale damiir yani marka ayaa la siinaya ismi baa laisku hayey laba caamil baana ku tanaasucayey ismigii daahirka labada caamil mid ka mida ah marka lagu camal siiyo ka kale Eh, markaasi damiir baa loo siinaya fi bacd اaxyaan marka waa inuu yahay ismiga lagu tanaasucaya ismi damiir aqbalaya xaal iyo tamyiiz iyo kuwaasi waa inuusan ahayn marka shuruudaasaa loo dhigayaa macmuulka wuxuu sheekhu noo sheegay marka eh, laba caamil iyo wax ka badan waa inay hormaraan macmuul iyo wax ka badanna waa inay dib maraan mid kasta labadaa caamiloo hormaray waa inuu doonayaa macmuulkaasi waa inuu doonayaa marka cawaamishu ilaa marka inta la arkay saddex ayaa markaa ugu badan saddex yani kuwa tanaasucaya sida marka misaalada aan ku arki doonaba sheekhu inoo sheegi doono wuxuu inoo mihaaliyey laba caamiloo macmuul ku tanaasucaya aatunii ufriqa calayhi qitran aatunii ficilkaas waa ficil amar wowguna waa faacilkii nuuntu waa nuunluqa mafcuul awalkii weeye laba mafcuul buu qaadanayaa kii danbaa ka maqan ufriq waa ficil amar faacilku waa damiir mustatir wujuuban taqdiiruhu ufriq ana weeyaan waxay ku tanaasucayaan qitran طran aatunida hore waxay dooneysaa inay mafcuul ثaani ka dhigato macna wuxuu noqonayaa aatunii qiطran qidr ii keena naxaas ii keena ufriqna waxay dooneysaa inay mafcuul ka dhigato ufriq qiطran ufriq qiطran ayay dooneysaa marka ka dambea la siiyey maanta labada caamil ka dambe ufriq ayaa lagu camal siiyo qidran mafcuul looga dhigay aatunii kii hore kii dambe waa laga xadfay haddii la siin laha wuxuu noqon lahaa aatuniihi ii keena qadriga ufriga caleyhi qitran marka kii hore waa laga xadfay ka dambe ayaa markaasi lagu camal siiyey waxaa la mida ah darabanii wa akramtu zaydan darabanii waa ficil iyo mafcuulkiisii faacil baa ka maqan wa akramtu waa ficil iyo faacil mafcuul baa ka maqan meesh zayd baa yaala zayd labada ficil midna wuxuu u doonayaa faacil inuu ka dhigto midna wuxuu doonayaa inuu ka dhigto mafcuul waxaa la siiyey kii dambe akramtu zayda kii horena waa loo qadaray darabanii damiir baa loo siinaya faacilka oo markaa u noqonaya zaydka dambe unoqonaya lama xadfi karo mowdican oo kale isagaa inoo soo wada mawaadica damiirka aan la xadfi karaynin marka damiirkaasi daraba ku sugan oo faacilka ah zaydka dambe u noqonaya waana la ogolyahay mawaadicdan oo kale damiirku inuu unoqdo shay ka dambeeya lafdan wa rutba ومrجع الضمير قd تأhر لفظا ورتبة وhذا xsرa في baaب نعمة وتناaزع الcمل laba cmل baa تنaaزucaya kii hore kii dambea la siiyey ismigii lagu تanaaزucayey kii horena ضميir baa loo siiyey ضميirka ka hore la siiyey wuxuu u noqonayaa ismiga lagu تanaaزucaya kaasaa marjiciisa ah marka darba faacilkeedu waa huwa zaydka dambe u noqonaya zaydka dambe ayuu unoqonaya waxaa la mida allahuma sali wasalim wbaarik calى sayidina muxamed qaarna sayidina ay ka xadfayaan oo calى muxamedin ayay markaas ku kaftoomayaan allaahuma waa ismi munaado weeye xarfunidyaha meesha laga saaray oo yaa ah waxaa laga soo ciwood qaatay miimkaas walakhar اllaahuma bاtacwiidi walakhar اllaahuma bاtacwiidi si meel oranayo badanku waxa weye allaahuma oo tacwiid ku sugan bimacnaa miimka allaahuma u dambeeya ba wuxuu bedel ka yahay ya allahu yaadi u bedel ka yahay walakar allahuma bitacwiidi washada yalaahuma fii qariidin waxaa ah yalaahuma oo yaadii naaibka laga ahaa iyo miimkii dambe oo naaibka ah in la kulmiyo yalaahuma waa shaad haddii yadii la xadfay waa in miimka la keena allahuma waa in la yihahda bas haddii yada la keenan miimka waa in la xadfa ya allahu waa in la yihahda laakiin labadoo la isugu keeno waa shaad marka allahuma yaa allaahu buu ahaa yadi baa la xadfay miimkan dambaa laga soo cibad qaatay marka miimkani wuxuu bedel ka yahay yadi marka waa munaada asagu mafcuulu bihi wey wax ku camal falaya ama is mansuub cala tacdiim mabniyu cala dami fi maxal nasb buu yaalaa oo adcuu allah buu noqonayaa sali waa ficil amar faacilku waa anta wasalim waa ficil amar oo kale waa ku cadfan yahay faacilku waa anta wabaarik waa ficil amar faacilku waa anta saddexdaas caamil waxay ku tanaasucayaan calaa sayidina jaar iyo majruurkaasi kee lagu tacalujinaya ma waxaa la ohanaya allaahuma sali calى sayidina mase waxaa la ohanaya allahuma sali wasalim calى sayidina mase waxaa la ohanaya allahuma sali wasalim wabaarik calى sayidina wabaarik baa lagu tacalujinaya kee lagu tacalujinaya calى sayidina baa isku hayaan mid kasta isagaa doonaya in lagu tacalujiyo maxamedna isag marka bedel wuxuu ka noqonayaa sayidina ayuu bedel ka noqonaya waxaa la siiyey ka dambe wbaarik calىa sayidina wbaarik baa lagu tacalujiye wbaarik barake calىa sayidina barake marka sali iyo wasalimna waa laga xadfay mar haddii uu yahay jaar iyo majruur fadla la yihaahdaa fadlada waa laiska xadfaa marka kii dambaa lagu tacalujiyey xaqiiqatuhu tanaazu xaqiiqadiisu an yataqadama caamilaani laba caamil waa inay hormaraan aw akara wax ka badan waa inay markaasi hormaraan labada caamil oo markaasi hormaraya oo tanaasucaya waxaan doonayaan isku mid buu noqon karaa oo faacil bay wada dooni karaan ama uu iskhilaafi karaayo ismiga lagu tanaasucay mid faacil buu u doonayaa midna mafcuul buu u doonaya way dhici kartaa marka waxaan ismiga lagu tanaasucay inay hal shay u wada doonayaan iyo markaasi waxay u doonayaan inay iskhilaafi karaan labaduba way dhici kartaa wuxuu sheekhu raximah اllah xaqiiqatuhu an yataqadama waa inay hormaraan caamilaani aw akara wax ka badan wa yataahara waa inay dimaraan macmuulu macmuul iyo fa akar wax ka badan wayakuuna wa an yakuuna wa inuu ahaadaa kulun mid kasta kullu waaxidin mid kasta oo min alcawaamili ka mid a cawaamishii almutaqadimati hormartay yadlubu mid dalbaya dalika almutaakhira ismiga mutaakhirkaa ayuu markaa dalbayaa dalika almutaakhir naxwu qowlihi tacaala aatuunii ufriq caleyhi qitran laba caamil baa tanaasucaya qitran bay ku tanaazucayaan hal shay bayna markaasi u wada doonayaan mid kasta mafcuul buu u doonayaa laakiin midna waa mafcuul thaani midna mafcuul awal weeyaan oo hal mafcuul buu qaadanaya ufriq wa qowlihi weeyaan darabanii wa akramtu zaydan yacni zaydan darabana faacil bay u dooneysaa akramana mafcuul bay u dooneysaa kii dambea la siiyey oo akramaha kii horena waa loo qadaray faacilkiisii waa damiir mustatir wey daraba huwa ni wanaxwu marka waxaa tanaasucee waa laba caamil wanaxwu allaahuma salli wasalim wabaarik saddex caamil baa tanaasucaya waxay ku tanaasucayaan calaa sayidina oo ama wslim calى sayidina ama wbaarik calى sayidina in lagu tacalujiyo ayuu doonaya maxamedina sayidka ayaa marka laga bedelaya eh, walaa khilaafa khilaaf mawjuuda muusan ahaanin mid markaas jooga oo marka ama xaasil ah fi jawaazi icmaali ayi caamileyni inay banaan tahay camal eh, labada caamil aw cawaamili ama cawaamisha shita ama shitahu adigu aad doonaysid wainama khilaafu khilaaf wuxuu ka taagan yahay fi lwlaa ka ku haboon fakhtaara basriyuun basriyuun waxay doorteen icmaal athani ka dambe in lagu camal siiyo liqurbihi dhowaansha u dhow yahay wakhtaara alkuufiyuuna kuufiyiin waxay doorteen icmaal alawal ka hor in lagu camal siiyo lisabqihi horeynta uu hormaray fa acmalta alawala ka hor haddaad ku camal siiso acmalta athaani ka labaad waxaad ku camal siinaysaa fii damiiri dalika alismi ismigaa damiir u noqonaya ismigii almutanaasaci fiihi lagu waxaa weyaan lagu tanaasucayo oo lagu murmayo lasku hayo fataqul waxaad ohanaysaa qaama waqacadaa akhawaaka wadarabanii waakramtuhu zaydu wadarabanii waakramtuhuma akhawaaka wamara bii wamarartu bihima akhawaaka allahuma sali wasalim calayhi wbaarik calayhi calى muxamadi ayaad ohanaysaa wain acmalta athani ka dambe hadaad ku camal siiso haddaad ka dambe ku camal siiso fain yaxtaaj اأwl kan hore haddii uu u baahdo ilaa marfuucin marfuuc admartahu waad u qadaraysaa taquul waxaad ohanaysaa qaama waqacada akhawaaka win اxtaaja haduu bahdo ilىa mansuubin mansuub aw majruurin xadafta wad xadfaysa kaaayati oo kale wadalika aaya marka qowlika weyaan darabtu wadarabanii akhawaaka wamarartu wamara bi akhawaaka halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah اllah markuu inoo soo sheegay xaqiiqatu atanaazuc iyo cidda tanaasucaysa waxa lagu tanaasucaya ayaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya iskuma khilaafsana labadan caamil macmuulka lagu tanaasucayo midkii la doono in lagu camal siin karo iskuma hayo lakiin waxaa la isku hayaa keebaa ku basriyin waxay leeyihiin ka dambe midka agga macmuulka midka xiga xagga macmuulka midka uxiga ayaa ku haboon waxayna ku cileeyeen liqurbihi u dhowya u dhow yahay liqurbihi min almacmuul macmuulku dhowya kuufiyiin waxay leeyihiin maya kan hore ayaa markaa ku haboon lisabqihi kuwa hore waxay alxaqu liman qarub kuwana waxay maya alxaqu liman sabaq cidda hormarta ayaa xaqa leh qowl kalea jira ohanaya waxaa weeyaan way siman yihiin laa hada walaa daak waxaa weya waa siman yihiin maxaa yeele mid kasta murajix buu haystaa mid kasta murajix ayuu haystaa marka way siman yihiin marka sidaa saddex qowl ayay ku noqonaya laakiin yani sida mashhuurka waa labada qowl oo markaasi basriyiin iyo kuufiyiin wathani awlى cinda ahli اbasra wakhtaara cagsan hayruhum da asra wathani awlى cinda ahli basra ka labaad baa yani ku haboon in lagu camal siiyo cinda ahli basra wakhtaara cagsan hayruhum da asra ayrkood oo kuufiyiinna waxay doorteen cagsi oo waxay dhaheen kan hore ayaa ku haboon lisabqihiba ayuu ugu haboonya wuxuu si haddaba inoo sheegay sheekhu raximahullah kii la doona lagu camal siiyo haddii ka hore aan ku camal siino oo aan ku socono calaa madhabi eh, calaa madhabi kuufiyiin haddaan ku soconno oo lisabqi aan ogu camal siino ka dambe damiir baa loo qadarayaa damiir ayaa loo qadarayaa u noqonaya ismiga lagu tanaasucayo mithaal buu sheekhuna siiyey qaama waqacada akhawaaka qaamo iyo qaama waqacada akhawaaka qaamo iyo qacada akhawaaka ku taraasucayaan mid kasta faacilnimu u doonaya akhawaaka waa faacilun marfuucun wa calaamatu rafci alif niyaabata can adama liannahu muhana ismiga asmaaulkhamsuhu marka uu mufrad yahay wey marka wow lagu rafcinayo oo alif lagu nasbinayo ya lagu jareeyo laakiin hadduu muhano noqdo ama jamacu noqdo sida muhana sida jamaca loo craabaya hadda maanta akhawaaka waa muhane idan sida muhani ba alif lagu rafcinaya markaas ayib maadaama uu faacil yahay waa muhane muhana hadu sida muhanaha loo craabay alif baa lagu rafcinaya kaafkuna mudaaf ilayhi wey marka waxaa la siiyey calaa madhab اkuufiyiin qaamada horaa faacil looga dhigay qacda haddaba maxaa lagu sameeyey qacada damiir baa la siiyey qacdaa alifkaasaa la siiyey alifka xagee u noqonaya akhawaaka u noqonaya wayna banaan tahay waa wdarabanii waakramtuhu zaydu daraba iyo akrama zayd bay ku tanaasucayaan daraba waa ficil iyo mafcuul akramana waa ficil iyo faacil wey akramtu haddaba zayd baa yimid zayd baa yimid zayd darabada hore aan faacil ooga dhigaynaa zayd darabada hore ayaan faacil ooga dhigaynaa marka darabada hore faacilna way haysataa mafcuulna way haysataa mafcuulna horey u wadatay zaydna faacil baa looga dhigay akramtu mafcuul bay dooneysay faacilkeeda way sidatay akramtu bay ahayd mafcuul bay dooneysaa inay zayd ka dhigato oo akramtu zaydan bay dooneysaa kumaana camal kii ka horreyey baan ku camal haddaba damiir u akramtuhu dheh huda xaggee u noqonaysaa zayd buu noqonayaa shay ka dambeeya lafdan ayuu mar u noqonayaa rutbada laakiin kaga horeeya maadaama uu yahay daraba mafcuulkeedii ayaa loo celiyey wadarabanii wa akramtuhumaa akhawaaka daraba akhawaaka waxay doonaysaa inay faacil ka dhigato yaadan mafcuulkii weye akramtuhumaa akramtu faacilkii faacilka ustaa mafcuulki baa ka maqan haddaba daraba ayadaa akhawaaka faacil loo siiyey idan akramtuhumaa damiir usii damiir usii akramtuhumaa damiirkaasu akhawaaka noqonaya wamara bihi wamarartu bihima akhawaaka marartu bihi baa akhawaaka ayib marada hore ayaa akhawaaka faacil loo siiyey bidaasna mara ayaa lagu tacalujinayaa marada dambe wamarartu bihimaa waxaa loo siiyey jaariya majruur damiir ayaa loo siiyey bihimaa damiirkaas ayaa loo siiyey allahuma sali wasalim calayhi wabaarik calayhi calaa muxamed allahuma sali waxaa tanaasucaya sali iyo salim iyo baarik calaa muxamedin bay ku tanaasucayaan ama calaa sayidina muxamed calaa muxamedin bay ku tanaasucayaan calaa muxamed tii ugu horeysay baa la siiyey oo sali ah ayaa lagu lagu tacalujiyey kuwa dame marka dhammaan damiir baa la siinaya wasalim calayhi wabaarik calayhi damiirkaas u noqonaya calaa muxamadin ayaa la siiyey marka haddii ka hore lagu camal siiyo ka dambe waxa uu doonaya damiir baad u siinaysaa damiirkaana ismiga lagu tanaasucayo ayuu noqonayaa haddii lagu camal siiyo midka dambe oo aan ku soconno calaa madhabi albasriyiin aan ku soconno tafsiil baa hadaba gelaya markaas tafsiil baa gelaya waa laohanaya ka hore muxuu doonaya ka hore waxa uu doonaya la weydiinaya haddii uu u baahan yahay faacil damiir baad usinaysaa haddii laakiin wax kale u baahan yahay waad ka xadfaysaa tusaale waxaa weeyaan qaama waqacada akhawaaka qaama iyo qacada akhawaakay ku tanaasuceen qaama iyo qacada akhawaakay ku tanaasuceen marka qaama waqacada akhawaaka qacdada dambaa faacil loo siiyey qacdada dambe ayaa faacil loo siiyey oo qacada akhawaaka waa faacilkeedi wey qaamadii hore maxay dooneysaa faacil bay dooneysaa alif u sii wa qacada akhawaaka alifta xaggay u noqonaysaa marka akhawaaka dambey u noqonaysaa sax marka kii hore maadaama kii dambe aan siiyey ismigii daahirkaha kii hore wuxuu doonaya wuxuu ahaa faacil waan siiyey damiir baan u haddii laakiin ka hore waxa uu doonayo mansuub ama majruur uu yahay waa laga xadfayaa sida aayaddii aatuunii ufriqa calayhi qiraa aatuunii mafcuul haani bay dooneysa inay qidran ka dhigato ufriq ayaa markaasi qidran la siiyey mafcuul bihi looga dhigay calaa madhab basriyiin aatuunida hore waa laga xadfay mafcuulkeedii haddii la siin laha wuxuu noqon lahaa aatuniihi ayuu noqon lahaa aatuniihi lama siina aatuni baa layihi marka inaan loo qadarin oon la siin bay markaa daliil u tahay sababtu maxay tahay marka sababtu waxaa weeyaan waa fadlo fadlo marka in la xadfo iyo in la qadaro in la xadfa markaasi fiican idmaarkiis baahi looma qabo in la xadfo in la qadaro xadafkiisaa ka mudan taqdiirkiisa waxaa laga soo reebaya asaga laftisu hadduu cumdo ahaa asalkii oo maala ismigani maanta waa fadlo oo maala waa mansuub laakiin asalkii wuxuu ahaa asalkii wuxuu ahaa cumdu ahaa maala waa khabaru kaan oo kale mafcuula danno oo kale asalkii mabtudi khabar bu sooma asalkii mabtudi khabar buu ahaa mafcuula dana danada mafcuul ay asalkii mubtadii khabar bay ahaayeen kaana khabarkeedu asalkii khabarba waa cumdu ahaa cumdo waxaa loo yaqaana ashyada marfuucaadka alfaacil naaib alfaacil almubtada alkhabar cumdaa la yihahdaa mafcuulu bihiga iyo mafaaciisha iyo mustatnaya xaalkana fadla la yihahdaa fadla la yihahdaa marka haddii maanta uu yahay mansuub oo fadlo haduu yahay maala waa khabaru kaano oo kale waa mafcuul haani dano oo kale lakiin asalki muxuu ahaa khabaru kaana asalka khabar buu ahaa oo cumdu ahaa mafcuul haaniga mafcuul awalka dhanna asalka cumdu ahaa oo khabar bu ama mubtadu ahaa xaalka noocaasa lama xadfayo waa la sheegaya laakiin xagga dambaa la dhigaya ismiga lagu tanaasucaya lagasii dambaysiinaya lama xadfayo hadduu asalka cumdo soo maray lama xadfayo waa la sheegaya laakiin ismiga lagu tanaasucayo ayaa xaggiisa dambe la dhigaya isagoo markaasi damiir ayaa la dhigaya shekh marka taa kama waramin ayb wuxuu noo sheegay eh, haddii ka dambe lagu camal siiya ismigii lagu tanaasucaya ka hore laban baad u eegeysaa marfuuc inuu doonayo iyo hayr marfuuc inuu doonayo ama cumdo inuu doonayo inuu fadlo doonayo cumdaha haduu doonayo waa loo qadarayaa haddii laakiin fadlo uu doonayo waa laga xadfayaa fadlo taqdiirkeeda in la qadaro iyo in la xadfo in la xadfa markaa mudan wuu inoo mithaaliyey darabtu wa darabanii akhawaaka wa marartu wamara bi akhawaaka darabanida dambe ayaa lagu camal siiyey darabanida dambe ayaa lagu camal siiyey akhawaaka faacil looga dhigay marka damiirkii waxa uu doonaya waxa weeyaan eh, majruur buu doonayaa afwan mafcuul buu doonayaa mafcuul buu doonaya darabanii akhawaaka akhawaaka dambe ayaa darabada dambe la siiyey yadan mafcuulkeedi wey darabtada hore mafcuul bay dooneysaa waa laga xadfay waa fadlo waa laga xadfay lanna asalkii ma ahayn asalkiina cumdo ma ahayn oo daraba afcaashi nawaasikda ka mid ma ahayn marka waa laga xadfaya darabtu wa darabanii akhawaaka wa marartu wa mara bi akhawaaka marada dambe ayaa akhawaaka lagu camal siiyey day marada hore waxay doonaysaa ismi lagu tacalujiyo jaariya majruur ah majruur bay doonaysaa waa laga xadfaya waa marartu bi lama oran wa mara bi akhawaaka mar haddii uu cumd fadlo doonayo fadladana asalkii aysan cumdo ahayn waa la xadfayaa ama majruur ha ahaado ama mansuub ha ahaado wuxuu sheekhu raximah اllah fain acmalta awala caamilka hor hadaad ku camalsiso ismigii lagu tanaasucayay acmalta ahaani caamilka labaad waxaad ku camal siinaysaa fii damiiri dalika اsmi almutanaazaci fiih ismiga lagu tanaasucaya damiir u noqonaya fataqul waxaad ohanaysaa qaama waqacada akhawaak wadarabanii waakramtuhu zayda labada caamil inay iskhilaafi karaan bay tusinaysaa waana isku cadfan yihiin wadarabanii waakramtuhuma akhawaaka darabanii waakramtuhu zaydun ka horaa lagu camal siiyey ka dambana damiir baa loo siiyey wadarabanii waakramtuhuma akhawaaka ka horaa lagu camal siiyey kii dambana damiir baa loo siiyey wamara bi wamarartu bihima akhawaaka ka hora lagu camal siiyey ka dambana damiirkii oo bihima waa loo soo qadaray allahuma sali wasalim calayhi wabaarik calayhi calaa muxamedin ka hora lagu camal siiyey calaa muxamedin oo lagu tacaloojiyey kuwa dambana damiir oo u noqonaya calaa muxamed ayaa markaasi la siiyey wain acmalta athaani haddaba caamilka labaad ku camal siiso fain ixtaaja alawalu ka hore hadduu u baahdo ilaa marfuucin marfuuc hadduu u baahdo admartu waad u qadaraysaa taquul waxaad ohanaysaa qaamaa waqacada akhawaaka qaamaa waqacada akhawaaka ismiga laisku hayo waa akhawaaka weye akhawaaka weeyaan marka kii dambaa la siiyey kii hore wuxuu u baahnaa cumdo waa faacil waa la siiyey wain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa mansuubin mansuub hadduu u baahdo aw majruurin majruur u baahdo xadaftahu waad xadfaysaa maxaa yeele waa fadlo waa laga maarmaa in la idmaarana baahi looma qabo kal aayati waa shardi waxaa lagu xirayaa asalka waa cumdo ahayn kalaayati waa sida aayadoo kale aatuni ufriq calayhi aatunida hore waa laga xadfay mafcuul taanigii oo ka qowlika weeyaan darabtu wadarabanii akhawaaka darabtu wadarabanii akhawaaka yani waxaa la siiyey ka dambe ka horena waa laga xadfay ayib mafcuul buu doonaya waa laga xadfay wamarartu wamara bi akhawaaka ka dambe ayaa la siiyey akhawaaka faacil looga dhigay ka horena majruurkii uu doonayey waa laga xadfay markaasi marka labada madhab madhab alkuufiyiin iyo madhab albasriyiin labada madhab midka basriyiinta ayaa xoog badan sababtu waxay tahay xaalka marka lagu camal siiyo labada caamil ka dambe marka lagu camal siiyo caamilkan dambe macmuulkiis waa ku xigaa macmuulkiis waa ku xigaa oo marartu wamara bi akhawaaka akhawaaka maraasaa maraa ku camal falaysa way ku xigtaa oo biidan dambena biida iyo akhawaaka labaduba maraa ku camal falaysa marka xaalkaasi ma dhicin in caamilkii macmuulkiisii la kala fasliyo ma dhicin caamilkii macmuulku waa isku xigaan laakiin markaan ku camal siino labada caamil kan hore markaan ku camal siino macmuulka dambe oo lagu tanaasucayo maxaa dhacaya in caamilkii hore iyo macmuulkiisi uu caamil kale u kala dhexeeyo ajnabi u dhexeeyo caamil kale inuu dhexeeyo arrinkaana waa laga fiicay in markaasi caamilkii iyo macmuulkii la kala dhex galo oo yani markaasi caamil kale u kala dhex galo waa laga fiicay marka sida hore ayaa fiican qur-aankana sida ku soo aroortay waa sidaa kale weyaan waa sida markaa mar kasta waa la camal siiyaa caamilka damba la camal siiyaa aatuuni ufriqa calayhi qiran qiran maxaa lagu camal siiyey ufriq baa lagu camal siiyey waa caamilkii dambe sawaadix maaha marka calaa madhab basriyiin baa markaas xoog badan ciladuna waa taa weeyaan wuxuu sheekhu raximah llah baabu tacajubi tacajub baabkiisa hada maxalu mabxahu halkan lagaga hadlaya tacajub walahu tacajubki waxaa u sugnaaday siiqatan laba siiqo ixdaahumaa midood waxa wey maa afcala zaydan weeye naxو ma axsana zayda wma afdalahu maxaa fadli badnaysiiyey wma aclahu maxaa cilmi badnaysiiyey famaa lafdiga maa mubtada wey bimacnaa shayun cadin bay macnata wa afcalana ficlu maadin weeye wa faaciluhuna damiiru mustatiru fiihi wujuba yacuudu ilaa ma walismu lmansuubu ismiga mansuubka ah almutacajaba minhu lala yaaban yahay mafcuulu bihi wey wاljumlatu khabaru ma weeyaan wasiiqaة اثaaniya siiqada labaadna afcil bizaydi weeyaan naxو axsin bizaydi waakrim bihi faafcil ficlu weeyaan lafduhu lafdu اmri lafdigiisu waa lafdi amar waa ficl amar wa macnaahu tacajub macnihiisuna waa tacajub walaysa fiihi yani marka afcil kuma sugna damiiru damiir kuma sugna wabizaydina faaciluhu weeyaan wa aslu qowlika axsin bizaydin wuxuu ahaa axsana zaydun buu ahaa ay saara daa xusnin wuxuu noqday mid markaa wanaag u saaxiiba naxو awraq shajar ay saara daa waraq uma guyirat siiqatuhu siiqadiisi baa la bedelay ilaa siiqati اamri baa loo bedelay faqubixa waxaa la fool xumaystay isnaaduhu in loo tiriyo ila aahiri aahir loo tiriyo faqubixa ama faqabuxa waxaa xumaatay isnaaduhu in loo tiiriyo ama isnaaduhaa in loo tiiriyo ila aahiri aahir faziidat ilbaa ba baa lagu ziyaadiyey fi faacili faacilka lagu ziyaadiyey halkan wuxuu kaga waramaya shekhu raximah اllahu taala tacajub wax la yihahdo tacadi marka la tacriifinaya waxay ku tacriifiyaan inficaalu yaxduthu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiyin sababuh waa inficaal waa isbedel ku dhacaya nafta marka ay dareento shay markaa sababkiisa u qarsoonaa shay sababkiisa u qarsoonaa marka naftu ay dareento isbedel ku dhacaya kaasa tacajub la yidhaahdaa ayb wakharaja can nadaa'irihi aw qalat nadaa'iruhu waa caqlo tacajub la yidhaahdaa shaygii oo markaas waxyaalihi la midkaa dhaafa ama nadiirkiisa uu yaraado ayib marka laleeyahay inficaalu yaxduu fi nafsi cinda shucuuri bamrin khafiyin marka laleeyahay biamrin khafiy sababu waxaa ka baxaya shayga sababkiisa iska muuqanayo shayga sababkiisu iska muuqanayo lalama yaabo sa darte waa la yidhah idaa curifa sabab baطl cajab haddii maala wax qarxay aada maqasho adoo marka aan u jeedin waxaa qarxay waad markaasi dareen baa waxbaa dareemaysaa talo maxaa dhacay laakiin haddaad eegto oo aragto inuu taayir qarxay waxbayn ka qaadi maysid soo laakiin inta hore oodan ogaan sababta qaraxan iyo waxan qaraxa sababta yahay intaadan ogaan shucuurka aad dareemaysid baa tacajub la yidhaahdaa inficaalun yaxduthu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiyin sababu shay sababkiisuu qarsoon yahay waxa weyaan marka naftu ay dareento isbedel ku imaanaya kaasa waxaa la yidhaha tacajub la yidhaahdaa marka sababkii aad ogaato waxaani keenay waxaa weeyaan khalaas marka shayga sababkiis uu daahir yahay adoo halkaa ujeeda hadduu daahirka qarxo dee la yaabi maysid la yaabi maysid wax kuu muuqdo wey idaa curifa sabab baطla cajab marka tacriifkaa marka lagu tacriifiyo waa tacriif marka naxwiyintu ay ku tacriifiyaan ayaga waxay ku kaaftoomaan inficaalu yaxdutثu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiyin sababuh intaasay ku tacriifiyaan intaa markaa lagu joogsado waxay yidhaahdeen yani tacajubka ilaahay looma nisbayn karo mar haddi saa lagu tacriif ilahay looma nisbayn karo ilahay baa tacajuba lama ohan karo waayo ilahay wax ka qarsoon ma jiro ilahay wax ka qarsoon ma uu jiro wixii markaas soo arooray oo qur-aan ku soo aroorayna waxay yidhahdeen mukhaatabiinta loo jeedaa mukhaatabiinta loo jeedaayo ayagaa laleeyahay la yaaba mukhaatabiinta laleeyahay la yaaba lakiin ilaah baa markaas tacajub loo nisbaynaya laa yajuuz bay yihaahdeen maxaa yee ilahay wax ka qarsoon ma uu jiro shay kastaba alla waa ogyahay iyo sababkiisaba ilahi waa la socdaa mar sidaa hadday tahay ilahay looma nisbayn karo tacajub looma nisbayn karo lakiin taasi waa kalad oo tacajubka labaa loo qaybinayaa kaa ay sheegeen oo ah inficaalu yaxduu fi nafsi cinda shucuurihi biamrin khafiyin sababu waa kii makhluuqa weeye kaa marka tacajub waa lagu sheegaa waxaa kaloo tacajub lagu sheegaa shaygu marka uu dhaafo nadaairtiisa waxa la midka marka uu dhaafo ama nadiirkiisu uu markaasi yaraado markaas tacajub markaas wuu noqon karaa kaas way midka ilahay loo nisbaynayo sifa tacajubna ilahi waa loo sugaya isagaana isku sugay bal cajibtu wayaskharuun qirada mashhuurka waxa wey bal cajibta wayaskharuun qirada waxaa ka mid a qira'aadka yani markaa xamza uu akhriyey iyo kasaa'iba bal cajibtu oo sabcada ka mid ah bal cajibtu waan yaabay ilaah baa hadlaya waan yaabay isagaa isku nisbaynaya tacajubka marka eh, mar haddii ay tahay sifo ilaahay uu leeyahay waa markaa sidaasi loogu sugaa tacajubka ilahayna la mid ma midka makhluuqa laysa ka milihi shayun wahuwa samiic اbasiir sida sifaatka kaleba ilahay loogu sugayo ayaa markaasi tacajubka marka ilahay loo sugaya axaadiis badan baa ku soo aroortay cajiba rabuna min qowmi yuqaaduuna ilى اljanati fi الsalaasil cajiba rabuna rabbigeen wuxuu la yaabay selafkuna way ku ijmaaceen sifaة اlcajab marka ilaahay inay u sugan tahay marka midka loo sugay waxaa weeyaan an yakuna sababuhu khuruuج shay can nadaairihi aw cama yanbagii an yakuna calayhi maca cilmi mutacajab kawa midka ilahay loo sugayo waa shaygii in markaasi shaygu inuu nadaairtiisa dhaafo ashyaada la midka inuu dhaafo shaygu ama cama yanbagii an yakuuna calayhi sidii ay ahayd inuu ahaado inuu shaygu dhaafo iyadoo markaasi la garanayo waxna la yaabayo marka kaasoo kale ilahay waa loo sugayaa laakiin midka sababkiis uu qarsoon yahay kaas waa tacajubka markaasi makhluuqa weeyaane ilahay marka looma nisbaynayo maxaa yele ilahay wax ka qarsoon ma uu jiro ilahay wax ka qarsoon ma uu jiro ayib waqad ajmaca asalfu ibn cusaymin wuxu ohanaya waqad ajmaca asalafu calى hubuuti اlcajab lilah fayajibu ihbaatuhu lahu min gayri taxriifin walaa tacطiili walaa takyiifin walaa tamhiil wahuwa cajab xaqiiqiyu yaliiqu biاllahi subxaanaه wa tacaala sharxu lumcat ictiqaadka ayuu ku tilmaamaya waxa weeyaan in markaa sifat اlcajab ilahay loo sugayo adilana ay leedahay min alkitaabi waالsuna luqada carbeedna waxa weeyaan tacajubka waa ku soo arooray yani lala tacajubayo shay markaa nadaairtiisa dhaafay shay nadaairtiisa dhaafay markaasi lala tacajubayo marka yani tacajubka ilahna waa loo sugaya makhluuqna waa loo sugaya lakin labay kala midna waa mid makhluuqa u gaar ah midna markaasi waa mid mid makhluuqa markaasi loo sugayo midna waa mid khaaliqa loo sugayo weeyaan kaa marka ay tacriifinayaan waa kii makhluuqa weeye lakiin midka ilahay loo nisbaynayo waxa weeyaan shaygii markaa nadaairtiisii inuu dhaafo lamidka inuu dhaafo ama siduu ahaayo markaas inuu dhaafo wuxuu sheekhu inoo sheegay raximah llahu tacaala marka inuu laba siiqo leh laba siiqo sheekhu inoo sheegayo waa midka almubawab weeyaan waa midka naxwaha lagaga hadlo weye laba loo qaybiyaa tacajubka mubawabun wagayru mubawab mid naxwaha lagu baabaysto naxwaha lagaga waramo waa labadan siiqo weyaan maa afcala afcil bihi iyo mid markaasi aan naxwaha lagaga hadlin oo hayru mubawab ah kaas waa farabadan yah fara badan yahay waxaa ka mid ah kayfa takfuruuna biاllaahi wakuntum amwaata faaxyaakum taajub see baad u gaaloobeysaan idinkoo marka hore ahaa amwaat kuwa dhintay kadibna ilahay udan nooleeyey ayib subxaana allah ina almumina laa yanjus wa tacajub waa hayru mubawab lilaahi daruhu farisa waa tacajub waa hayru mubawab marka alfaad badan baa loo isticmaalaa subxaana allah Eh, ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun dhammaan waxaa loo isticmaala tacajub lakin waxaa loo yaqaanaa tacajub hayru mubawab midka mubawabkaa oo naxwaha lagu baabayso waa labadan siiqo maa afcala iyo afcil bihi maa afcala zaydan ayuu sheekh hadaba inoo craabay maa axsana maadaasi waa mubtadi maadaasi waa mubtadi bimacnaa shayun cadin bayna lamacnata afcala waa ficil maadi faacilkiisuna waa damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu huwa maadu noqonayaa zaydna mafcuulkii weeye wاljumlaة min afcala wamaa bacdaha ayib waxay noqonaysaa markaasi kabaru ma ma khabarkeedii ayay noqonaysaa marka waa madhab ka mida ah madaahibta madaahib kalaa jira maada lagu craabayo laakiin madhabkaas waa madhabka ugu caansan weeyaan in maadu mubtada ay tahay bimacnaa shay cadiimna ay la macno tahay jumlada ka dambaysana markaasi khabar looga dhigo ismigaa ka dambeeya oo zaydna mafcuulun bihi markaasi lagu nasbiyo taas waa siiqada hore weeyaan siiqadaas quraanka laba mawduc ayay kaga soo aroortay fama asbarahum calى الnaar fama asbarahum calى fi suuraة الbaqara iyo qutila الإnsaanu ma akfara suuraة cabas labada mawduc ayay quraanka kaga soo aroortay siiqada labaad waxa weeyaan afcil afcil bihi weeyaan afcil bihi axsin bizaydin siiqadaas sheekh wuxuu noo shegay raximah الlahu tacaala siiqadu waa siiqatu amrin oo ficilku yan waxa way siiqadiisu siiqa amr bay u muuqataa sida akrim oo kale siiqatu amrin bay u muuqataa ayib laakiin macnihiisu waa tacajub asalkuna waa ficilku waa maadi weeyaan asalku waa maadi laakiin lafdigiisu waa lafdu amrin weeyaan lafdigu waa lafdu amrin weeye markii siiqadii laga bedelay oo siiqatu amrin laga dhigay ayaa faacilkiisina marka siiqada siqa mar ay noqotay ayaa markaas waxaa fool xumaatay in faacil daahira la siiyo faacil yani markaas sidiisii ku jooga in la siiyo maxaa la sameyey marka waxaa la sameye faacilki babaa lagu daray axsin bizaydin faacil waa aydkaas weye faacilki waa zaydkaas weeyaan wuxu uma guyirat isiiqatu ilaa siiqati amrin asalkii maadi buu ahaa siiqa amar baa laga dhigay markaasaa waxaa fool xumaatay in ficil amar ficil siiqa amar leh in ismi daahira faacil looga dhigo oo sidiisu ku jooga amarka waxaa la yaqaanaa ismi daahira ma qaato amarka labaa loo qaybiya amru bisiikatihi amru bigeyri siiqatihi amru bisiikatihi waa amarka caadiga qum iyo ijlis ayib uktub ukhruj waa amar amru bisiikatihi baa la yihahdaa amru bisiikatihi faacil ooma qaato ismi daahira faacilkas waa damiir weligiisba marka maadaama kana uu shabahayo ficil amar uu shabahayo faacilkiisii sida caadiga looma daynine waxaa markaasi lagu ziyaadiyey ba baa lagu ziyaadiyey badaas waa zaaid faacilkuna waxaa weyaan waa ismiga laftiisa weyaan marka asagu markaas faacilkiis u wataa faacilkiis u wataa axsin bizaydin bad waa zaaido lafdigu ka jaran yahay o marfuucu xagga maxalkana waa ka rafcsan yahay xagga maxalkana waa ka rafcsan yahy lafdigana waa ka jaran yahay ayib iyadoo laftooda siiqadaas laba mawduc bay quraan kaga soo aroortay absir bihi wasmic suuraة اkahf absir bihi waasmic bihidaasaa faacilkiisii ah iyo asmic bihim waabsir oo suuraةu maryam ah labada mawdic ayaa markaa qur-aanka kaga soo aroortay marka siiqadu siiqama bay u eg tahay laakiin waa ficil maadi a ah weeyaan faacilkiisuna waa ismigaas ka dambeeya oo bada lagu jaray weeyaan walahu waxaa u sugnaaday tacajubkii siiqatan laba siiqo waa laakiin midka khayrubawabkaa asagu way fara badan yihiin ixdaahuma midood maa afcala zaydan wey naxw maa axsana zaydan maa shay cadiim ah ayaa axsana wanaag badnaysiiyey zaydan zayd wamaa shay cadiima ah, ayaa afdalahu fadli badnaysiiyey wamaa shay cadiima ah, ayaa aclamahu cilmi badnaysiiyey famaa lafdiga maa mubtadaun weeye bimacnaa shayun cadiim bay la macnota wa afcala maadin weeyaan wa damiiru mustatiru fiihi wujuuban yacuudu ilaa ma ma buu unoqonaya waana mawaadicdii buu ka mid yahay yani waxa weyaan faacilku u waajib istaarka ahaa wasatru marfuuci biamrin xutima waduuna mudaaricin wasmayhima wa ficlu watacajubi weyaan walismu mansuub ismiga la nasbiyey almutacajabu minhu lala yaabayo mafcuulu bihi weeyaan waa zaydkaa dambe weye mafcuulu bihi waljumlatu jumladuna khabaru ma ma khabarkeedi weeye wasiiqatu haaniya siiqada labaad afcil bizaydin weeyaan naxu axsin bizaydin ayib axsin bizaydin axsin waxay noqonaysaa siiqatuhu ficlu tacajub siiqatuhu siiqatu amrin wa huwa ficl maadi mabniyu cala sukuun ayib laa maxal lahu min acraab bizayd albaw xarfu jarin zaa'id zaydi majruuru bilba calaamatu jarihi kasratu aahirat cala aakhirihi wa huwa marfuucu wacalaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaal maxali bxarakati xarf jar zaa'id waa faacil waa marfuuc calaamat rafci inay muuqatana xarf jarka zaa'idka ayaa markaa diidaya akrim bihi faafcil ficil weye lafduhu lafdu amrin weye wa macnaahu atacajub macnaha tusinaya waa tacajub layaab walaysa fiihi damiirun damiir kuma asturna oo markaas sidaa wuxuu ku khilaafaya amarkii wa bizaydinna faaciluhu weeye wa aslu qowlika axsin bizaydin wuxuu ahaa axsana zaydun sida akrama camrun ayib axsana zaydun axsana waa ficil maadi zaydun waa faacilkiisi ay saara wuxuu noqday daa xusnin mid wanaag u saaxiib ah naxu awraqa shajar geedkiibaa caleen soo saaray weeye ay saara daa waraq wuxuu noqday mid caleen u saaxiiba uma guyirat waa la bedelay siiqatuhu siiqadiisii waxaa loo bedelay ilaa siiqati amrin amar baa laga dhigay isagoo axsana zaydun ah ayaa siiqadee siiqa amar laga dhigay axsin ayaa la yidhi ilaa siiqati amrin faqabuxa waxaa fool xumaatay isnaaduhaa siiqadii in loo tiiriyo ama isnaaduhu axsin in loo tiiriyo maadaama suuro amar uu yahay waxaa markaasi fool xumaatay oo la fool xumaystay in ficil amar u muuqda in ismi daahir faacil looga dhigo faqabuxa waxaa xumaatay isnaaduhu in loo tiiriyo ama isnaaduhaa siiqada in loo tiiriyo ila daahiri ismi daahir oo faacil looga dhigo mar hadday fool xumaatay marka maxaa la sameeyey faziidat ilbaau ba baa lagu ziyaadiyey fi faacili faacilka ayaa markaasi ba lagu ziyaadiyey ayib marka ficilku waa maadi ah, xaqiiqatan laakiin siiqadiisa waxay tahay siiqaةu amrin macnihiisuna waa tacajub weeyaan faacilkiisuna waa ismigaas bada lagu siyaadiyey baduna waa zaaid waana faacil ismigaasi xaqiiqatan ama afcala ayadu faacilkeedu waa damiir waana waajib اlistitaar halkaa inoo joogo wallah aclam